ah labadooday ka dhaxayda hadday gasho ficilka maadiga laba macnoy ku faa'iidaydaa labadaas macno oon darsigeenii shala ku qaadanay oo kala ahayeen altaxqiiq waاtaqriib mudaarica hadday gashana laba macnay ku faa'iideydaa waana dersigeennaanu meeshu nooga bilaabana insha allah wuxuu yidhi shiiku maxamed muxyudiin cabdulxamiid waidaa dakhalad qad markay gasho cala alficli ficilka almudaarici mudaarica ah dallad waxay tustaa calaa axadi macnayeyni laba macno mid ka mida ah. ayadda noqoshee sidii ay u tustay maadi markay gashay laba macne markaas ay gasho mudaaricna lamay tustaa laba kalay tustaa ayadda noqosha waxa waya sidii horaan ugu noqonaynaa maadiga labay ku tusayday mudaaricana labay ku tustaa sidaasu waa sida caanbaxday ayna u badan yihiin inay sheegaan xaadda laakiin xaqiiqadu waxay tahay macno saddexaaday tustaa mudaaric markay gasho oo mudaarica macnihiisu waa saddex markay qad gasho mudaarica macno saddexaadaa jira macnahaas oo ah taxqiiqii ay maadiga ku faa'iiday jirtay mudaarica marmaray ku faa'iidaydaan markaasna sida badan faacilka allah ah, tusaale qad yaclamu اllaahu اlmucawiqiina minkum wاlqaa'iliina likhwaanihim qad yaclamu qad xaqiiqo waxa ah yaclamu llah alla og yahan laan ma dhihi in badanu alla ogyahy waa kelmad khatara afkaagama ayay ka soo ah, in badanu ogyaha markaa tira xaalla fahma durmaba in yaruusan ogaynaa jirta soo bixi waa baadilcadoo bannaanka yalsoma jeedi marka xaqiiqo wey allayn ogyahan len fiiriye faacilku marba hadduu allah noqdo iyadoo mudaaric ficilku yahay oo qad ay gasho xaqiiqo waxnayna ku magacaaba xaqiiq qad yaclamu allahu lmucawiqiina waxaa la mida qad yaclamu maa antum calayh qad yaclamu alla waa og yahay antum calayh waxaad ku sugantihiin xaqiiqu u og yahay laleey la dhihi maayo in in badanuu ka ogyahay la dhihi maayo ilaana waaba khatarba taas marka qaduu mudaaric markay gasho saddex macnay faa'iidaydaan macnaha uu ka tegey oo ah taxqiiq oo aan ku miaalinnay qad yaclamu llaahu lmucawiqiina ah, qad yaclamu llaahu qad yaclamu llaahu almucawiqiina qad xaqiiqo waxaa ah yaclamu llaahu allah inuu og yahay almucawiqiina kuwa jihaadka dadka ka celina ah, oo minku idinka idin ka mida alle waa og yahay waana kula xisaabtama aha marka fiiri qad yaclamu qad xarfu taxqiiq mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab yaclamu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib wاljaazim wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhiri xaashiyada waynu kugu taalaa dhici karta misaalkaas so inkuma yaalo xaashiyadu inkugu yaallaa xubalu dahabiya ayni dhiga qad yaclamu اllah allahu faacilu yaclamu marfuucu calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhiri labada macnoo kaleetana asagaaba noo keenay waidaa dakhalat markay gasho qadii cala alficli ficil ficil almudaarici mudaarica ah. dallad waxay tustaa calaa axadi macnayeyni laba macno mid ka mida ah. ayda noqoshee wahumaa labada macno ataqliilu yarayn weeye watakhiiru iyo badin labadaas macnay tustaa marka munaasabadda waxaad fiirinaya macnaha la fiiriya adiga in waxaad ku kala garaneen markaan inay takfiir faa'iidayneen iyo inay taqliil faa'iidayneen macnaha meesha u manaasibkaa shaygan hadduu yahay shay mar badan dhaca waxaa leedaha qadaan waxay faa'iidaynayaan takfiir hadduu shaygaanu in yar dhacana uusan in sida badan dhicinne waxaa leedahay taqliil macnahaad ka fiirsane waxaa la rabaa maskaxdaadu inay shaqaydo macnahaad fiirine meeshaan macnahanu ma wax badanuu dhacaa mise in yaruu dhacaa wax kaloo kala garayda male calaamad kale ma jirto macnaha laga fiiriyaa ama dalaalatu aqadii tusideeda calaa taqliili yarayn ay tusto fa naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad ku qowsho qad yasduqu lkaduubu qad yasduqu inuu run sheego waa la arkaa alkaduubu been badani kaduub waa amilatu maalaqad been badani fiiriya marka been badani inuu run sheego ma marar badanay dhacdaa may mar dhacdaa waa yarta ma meesha soomaalidu yidhahdaan beenlow run kama caagana beenlow runta kama caagana mar waa unu dhici karta inuu run sheego marka ma badna soo maaha marka waxaan leenaha waa yarta qad qad waa la arkaa waa dhici kartaa yasduqu inuu run sheego alkaduubu been badane qad xarfu taqliil de xarfu taqliil mabniyu calى الsukuni laa maxala lah min اlcraab yasduqu ficl mudaaric marfuucu litajarudi min الnaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih alkadubu فاaciل يصدق مرفوuع وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في akhirه iyo وwlka qowlkaaga oo aad tidhaahdo qad yjuudu inuu wax bixiyaa waa dhici kartaa albakiilu kii bakiilka ah iili bakiil qof bkli ku sifaysan wax bixintiisu ma badanta maya ma badna waa yarta marka waxaan fahmaynaa qadaanu yaraynay faa'iidayna yarayn qad yajuudu inuu wax bixiya waa la arkaa waa dhici kartaa waase yar tahay albakiilu midkii bakiilka ahaa qad xarfu taqliilin mabniyin calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraabi yajuudu ficlu mudaaricu mafruuqu litajarudi min annaasib wاljaazimi wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih albakiilu faacilu yajuudu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih wa qowlika iyo qowlkaagaa tidhaahdo qad yanjaxu inuu guulaysto cilmiga ku guulaystaa waa dhici kartaa albaliidu damiinki qofka damiinka waxbarashada inuu darajo sare keenaa ma badanta may ma badna waa yarta marka qadama taqliilay faaidayna leedahay taqliilay faaidayn yarayn ay faa'iidaynayn qad waa la arkaa dhe way dhici kartaa yanjaxu inuu guulaysto imtixaanka ku guulaysto albaliidu damiinki qad xarfu taqliilin mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min alcraabi yanjaxu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min الnaasib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih albelidu faacilu yanjaxu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih taas waxay qadii oo tusayda taqliil iyo yarayn wa amaa dalaalatuhaa qadda tusideeda cala takfiiri badin ay tusee fa naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale ood ku qowsho qad yanaalu inuu gaaraa way badan tahay almujtahidu qofka dadaalaa buqyata wuxuu doonayey qofka dadaala shay ku dadaalaa wixii uu doonayay inuu gaaraa way badan way badan tahay ah, ardaygii wuu go-aansaday inuu naxwadii barto ah, go-aanuu ku gaaro hoostuu ka xariiqay habeenuu akrina maalinuu akrina qofkii ka oqoogu weydiine inuu ku guulayso u badanta ah, saasaa badan waa badan tahay qad yanaalu inuu gaaraa way badan tahay almujtahidu qofka dadaalaa buqyatow shaygu dalbaayey qad xarfu takfiirin de marka macnahan firayna qad xarfu takfiir mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab yanaalu ficlu mudaaric marfuucun litajaruudi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhirih almujtahidu faacilu yanaalu marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fi aakhirihi buqyata mafcuulu bihi mansuub وcلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آkره بغية مضاaف والhاء ضمير متصل مبني على الضم في محل jر مضاaف إليه وqwlka iyo qowlkaaga aad tidhaahdo qad yafcalu inuu sameeyaa way badan tahay aلتaqiyu qofka rabbi ka baqaya alkhayr khayr qofka taqiga intuu khayr sameeyaa waa badanta soo ma ma yara ilaa waana taqiye marka qadan takفiiray faa'idaynaan lena qad yafcalu inuu sameeyaa way badan tahay attaqiyu qofka rabbika baqa alkhayra khayrka qad xarfu takfiirin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraabi yafcalu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaasim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih attaqiyu faacilu yafracu yafcalu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirih alkhayra mafcuulu bihi mansuubu wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih wa qowli shaaciri shaacirka qowlkiisiyaa lamida qad yudriku اlmutaأni bacda xaajatihi waqad yakuunu maca اlmustacjili zalalu uu yidhi qad yudriku inuu gaara way badan tahay almuta'ani qofka fiirsadaa bacda xaajati dantiisa gobol ka mida waqad yakuunu waqad waxaa badan yakuunu inuu ahaado maca almustacjili kan degdega la jirkiisa azalalu simbirixashu iiri qadu inay tagtiir fadeen iiri qofka u fiirsada arrimaha oon degdegin inuu arrimihii asiibo waa badanta soo maa arrimaha waa ka fiirsana degdegima qof fudud maaha inuu asiibaa Ah, laakiin qofka degdega inuu gafaa waa badanta sooma marka qadda labaduba tagfiiray faa'idaynay qad yudriku inuu gaaraa way badan tahay almuta'ani qofka arimaha ka fiirsada aad uga baaraan dega bacda xaajati danihiisa gobol ka mida wa qad inuu ahaada way badan tahay maca almustacjili kan degdegaya la jirkiisa azalalu simbirnaxasu ah, inuu arinta ku simbirxdo ku kufo qad xarfu takfiirin mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min alcraabi wax kastooo la miaaliy waa iraaba gacanta ilaa waa gacantii labaad ima ogta midda dambaydan ixraabtii weyneed wey haddii alla idmo soo ma jeedid hadda waa lagu si xoogaa tusaale yara laga qaadana qad xarfu takfiirin mabniyun calى sukuuni laa maxala lahu min alcraabi yudriku ficl mdaarc marfuucu litajarudi min الnaasi wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi almuta'ni faacil yudrik marfuucu wacalaamatu rafci damatu muqadaraة calى اlyaai manaca min duhuurihaa ahiqalu ila ya u dambayde ahiqalu waa ism manquus ah waa lagu qadaray culays darteed bacda mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhir bacda mudaaf xaajati mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri xaajati mudaaf wlhaau damiiru mutasilu mabniyu cala اlkasri fii maxali jarin mudaafu ilayh wqad yakunu alwaaw xarfu caطfin qad xarfu takhiir mabniyu calى sukuuni la maxala min اlcraab yakunu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi min الnaasibi wاljaazimi wacalaamatu rafcihi damatu daahiraة fi akhiri halkaas markaad joogto waxaa tira wahiya mutasarifa taa kaanay ka timid mogta yakunudaanu kaanay ka timid marka halkaasaan ku celayna si aan nidhaahno isimna waa godani qabarna waa kordhigay inaan nidhahan rabnaa markaasaan waxaan leenahay markaan ficilka mudaaric raabno eh, aan leenahay wahiya mutasarifatun min kaana allatii tarfacu min kaana naaqisati allatii tarfacu isma watansibu lkhabara yakunudaanu waxay ka soo gadoontay kaanadii naaqiska aheed oo isimna godi jirtay qabarna kordhigi jirtay wa kaana allaahu kafuuran soo maahayn kaana isimna waa godi jirtay qabarna waa nasbi jirtay wa hiya mutasarifatun yakuunudan waxay ka soo gadoontay min kaana allatii min kana naaqisati allatii tarfacu isma wa tansibu lkhabara hadde waxaana laka sugaa marka isimkii iyo qabarkii qabarkiia maanta soo hormaray qabarkiina darafuu noqdo qabarku hadduu daraf noqdo iyo jaarumajruur haduu noqdo waajibnimaa loo xadfaa waa isku mid khabaru mubtade iyo khabaru kaana iyo khabaru inna hadduu daraf noqdo iyo hadduu jaarumajruur noqdo meeshuu ku tacalluqayo waajibaa loo xadfaa meesha uu ku tacalluqaa afarta goor oo caanka ay ka mid tahay sideed goor sideed goor aa waajib loo xadfaa jaarumajruur meeshuu ku tacalluqo marka sideed waxaa rabaa sida mid mid lagugu dhiibaa inaad tiraa waa ii dhanta waxba sideed goor darafka iyo jaarmajruurku meeshay ku tacalluqayaan waajibaa loo xadfaa hadda dhowraad haysataa intaan oga adigaa laga raba inaad tirsato dhowrka hor hadda kitaabkan intii dhowr ku darsiyon aqrin meelo jaarmajruurka waajib meeshu ku tacalluqa loo xadfaayo saddexaan rabaa inaan soo sheego ka hor marka adaa lagaa rabaa waaya marka meeshaana ka mid a darafka iyo jaarmajruurku hadday khabar noqdaan darafka iyo jaarmajhuurku hadday khabar noqdaan meeshay ku tacalluqayaan waajibaa loo xadfaa warkaas ma la fahmay tanaada ka mida macadan waa darfumakaan darfumakaan weeye khabarkii yakuunuwa oo soo hormaray isimkii gadaal maro azalaludaas waa isimkii yakuunu marka waxay dhahdaa maca darfu makaanin mansuubun cala darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratun fi aakhirih wa darfun mutacalliqun bikhabarin mutaqadimin waa soo hormaray deh khabarkii ilaa khabarku gadaalu mari jiray yakuunuda isimkeedaa horray jiray khabarkaa dambay jiray maanta khabarkiia soo hormaray marka waxaan leenahay waa darfu متعلق بخبر متقدم محذوف وجوب تقديره كائنا waa nasbisan yahay كائنا مع مضاف almustajili mudaaf ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih azalalu ismu yakuunu mutaakir marfuucun wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih azal waa ismkii yakuunu azalalu ismu yakuunu mutaakir waa gadaal maray khabarkaa horeeya mutaakir marfuuc wacalaamatu rafcihi adamatu daahiratu calaa aakhirihi i iyo calaa labadaba loo adeegsadaa fiida bimacnaa calaa marka fiida la adeegsanaa calaa markii la adeegsadana warku waaba iska cadiya oo meeshaas waxba kuma jiraan waayahay beydkan cumayr ibnu shuyayn nin la yidhaha iska leh min tadli oo kirishtaan ahaa jira kadib islaamay oo akhdalka kirishtaankaa abti u ah ninkii akhdal la dhihi jiray in alkalaama la filfuaadi ninkii dhihi jiray kaas walaashiisaa dhashay ninkaas kirishtaanka walaashiisaa dhashay marka kaasu kirishtaannimadiisii u ku dhintay laakiin kanu waa islaamay kan waa islaam cumayr ibnu shuyaym aa la dhihi jira qad waa ka gudubnay wa ama siinu siintii wa sawfa sawfa fayadkhulaani waxay gelayaan cala alficli ficilka ficilka almudaaric mudaaric ah waxdow keligiis xaala uu yahay calaamadii koowaad waa noo dhammaato waa calaamad mushtarag aheed mushtarag waxay ka dhaxayday maadi iyo mudaaric hadda waxaan gelaynaa laba calaamoo kale waa siin iyo sawfa ayagu mushtarag maahan waa mukhtas mukhtasun bilmudaaric labadan calaa mudaaricay khaas ku yihiin mudaaric meelaan ahayn ma galaan maadiga ma galaan kelimad alle kelimad aad ku aragto siinu ka horayda waa ficil mudaaric sawfa hadday ka waa ficil mudaaric wa ama siinu siinta wa sawfa sawfa fayadkulaani waxay gelayaan calى alficli ficilka almudaaric mudaarica waxdow keligiis xaaluu yahay oo mid kaleta la weelin mid kale lama socdo lama jiro waa humaa hay faa'iideeyen xagga macnihii hadda waa garanay meeshay garaan laakiin macnahoodii haddana noo sheegaa waa humaa siin iyo sawfa yadullaani waxay tusaan calaa tanfiisi dibdhig ah, dibdhigay tusaan ficilkan mudaarica waktiga la samaynaa hadda maaha waa wakti dambe waqti dambaa la samay doonaa sidaas way tanfiiska isagaabaa kuu fasiray wa macnaahu tanfiis macnihiis alistiqbaalu waa istiqbaal arrin hadda kadib waxa wey lasoo qaabilaa wey waa istiqbaal waa arrin hadda kadiba ficilkaan mudaaric hadda kadib u dhici doonaa maan haddeeru socdaa ilaa laakine anna siina siinta aqalu waa ka yar tahay istiqbaalan xagga istiqbaalka iyo dibdhiga min sawfa sawfa waa ka labadoodu isku macnay tusaan oo ah tanfiis dibdhig laakiin tanfiiska labadoodu waa ku kala yaryihiin siintaaya sawfadaa dibdhigga ku sii badan sababtuna waxay tahay qaacidadaa waxay tahay lianna ziyaadata albinaa'i tadullu calaa ziyaadati almacnaa haaliban ah, siin iyo sawfa yaa xuruuf badan sawfa xuruuf badan siin waa hal xaraf sawfana waa saddex xaraf sawfa saddex xaraf maaha siin waa hal xaraf waaba siin keligiisa sawfana waa siin iyo wow iyo faac marka maadaama ay ka xuruuf badan tahay waa ka macno badan tahay ah, maadaama ay ka xuruuf badan tahay waa ka macno badan tahay qaacidadiya waxay tahay lianna ziyaadata albinaa ah, binaha waa xuruufta dhismaha ziyaadadiisu tadullu calaa ziyaadati اlmacnaa waxay tustaa macnaha siyaadadiisa aaliban waa sida badan ee waxaa la arkay markay xuruftu yaraato iyadoo macnuu bataanna waa la arkay markay xuruftu badatana macnuu yaraanayaan taas ma badna waa naadir waa naadir waa naadir oo waxaa la yidhi ir hadda haddaad tidhaahdo xaadiru waa mid digtoono cabsanaya xaadiru waa meeqa xaraf xaadiru waa afar soo ma waa qof digtoon waa qof digtoon laakiin haddii la yidhahdo xadirun alifka ka daal xadirun mid digtoorid badan wey waa ka macno badanta waa amilatu maalaqa markaas ah, xadirun mid digtoonid badan wey ah, markaa ma badna taas sida qaalibkaa waxa wey markay xuruuftu badato aa macnuhu bataan marka siin iyo sawfa waxaa macno badanoo dibdhig badan sawfa wahumaa siin iyo sawfa yadulaani waxay tusayaan calaa tanfiisi dibdhig wa macnaahu tanfiis macnihiisna alistiqbaalu wey hadda kadib waqti lasoo qaabilayo wey ilaa laakine anna siina siinta aqalu ayadaa yar istiqbaalan xagga istiqbaalka iyo tanfiiska min sawfay ka yarta maxay laa ka xuruuf yarta qaacidadiiyana ah lianna ziyaadata albinaa'i tadullu calaa ziyaadati almacnaa haaliban ama siinu siintii fanaxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaah wuu sarreeyaahe ilah wuxuu uhi subxaana sayaquulu waxay dhihi doonaan assufaau kuwii caqliga fuudaa min annaasi dadka xaalo ay ka mid yihiin maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha maxaa muslimiinta ka jeediyey qibladoodii ay ku sugnaayeen ay u tukan jireen baytulmaqdis waa kuwii tukan jiraye maxay hadda kacbada xaggeeda u aadeen ay dhihi doonaan marka la yidhaha loo tukado maahan hadday wadaan waki ayadoo weli dhicin alla kasii warrama kuwa caqliga fudud oo maangaafka oon xikamka ilaahay oqoon a ah ilaahay mucaarada ka waran marka ila agga loo tukado ay leeyihiin oo ti hore xal looga teg allay kuga celinaya maangaab ah qof ilaahay kuga celiya sayaquulu waxay dhihi doonaan haday dhahayaan maa hadda ma wadaan warkii dibay ka dhihi doonaan sayaquulu waxay dhihi doonaan assufahaau kuwii caqliga fududaa oo mangaabta ahaa min annaasi dadka xaalo ay ka mid yihiin maxay dhihi doonaan warkay dhahay waa warka dambe maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha maxaa ka jeediyey muslimiinta qibladooda ay ku sugnaayeen u tukan jireen saasay dhihi doonaan laakiin waxaa leeya walilaahi almashriq walmaqrib jawaabaa loo haya waxaa laleeyahay baytulmaqdisna yahuudu ma lahayn ha iyo wax maan fudud makana male labadaba allaale meeshuu doonuu ujeedina dadka dadkana allaale meesha loo jeedsanayan allaale xaquu leeyahay meeshuu doono inuu ujeedsano dadka isagaa abuurtay baytulmaqdis asagu ma abuurin saw kacbadana asagu ma abuurin dadkana saw ma abuurin ee xagga u jeesta adduunya ayaa ku haysta xaytaa xagga loogu jeesta sayaquulu waxay dhihi doonaan marka fiiri siintaasaa waxay keenaydaa hadalkaanu hadal hadda socda maahan ee waa hadal mustaqbala siintaa tuse icraab asiinu xarfu istiqbaal ama xarfu tanfiis waa isku mid asiinu xarfu tanfiisin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab ka mid maaha ficilkaas siinta xagga dhig yaquulu wey ficilkii waa kaas ficilkii mudaaric ahaa yaquulu marka yaquulu waa ficil mudaaric maxaa yeelay siintaasaan ku garanay يقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره السفهاء فاعل يقول مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وشمع سفيه سفيه من عقل الفروض سفهاء وشمع تكسير شمع تكسيرنا الضمة الأولى في min annaasi min xarfu jarin mabniyun cala sukuuni waxurika waxurika takhallusan min iltiqaa'i saakiniin wa kaanat alxarakatu fatxatan maxay fatxa u noqotay liannaha akhafu alxarakaat iyada xarakaadka ugu fog mideeda kaleeto meesha waxaa ku jira min miinka laftigiisa hoos dhigi soo maaha la dhibsaday asal marka iltiqaau saakiniin laga carara kasra la aada laakiin waxaa la dhibsaday tawaali kasratayn laba kasra inay isku xigsadaan hadda haddaan nin eedna maxaa la dhihi lahaa min innaasi tawaali kasratayn taasaa la dhibsaday taasaa laga cararay oo la dhibsaday sidaasaa marka mina loo yiri oo fadxa loo aadhay ee asalka marka iltiqaa saakariin laga tago waxaa la aadaa kasrada taasaa asal ah taasaa ah. marka min xarfu jarin mabniyun cala sukuuni waxurika takhalusan min iltiqaa'i saakiniin wa kaanat alxarakatu fatxatan liannaha aqafu lxarakaat waay laa maxala min alcraab الناaص اسم مجrور بmن وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkره الjاr والمجrور متacalقاaن بمحdوف وuجوبا تقديiرهu kاniina kاniina waa xaalo jaarmajruurku xaalu noqdo waa mar kaloo haddana kugu cusub oo jaarmajruurka meeshuu ku tacaluqa waajibta in la xadfo waa mar afraadoo kugu cusub mar afraadoo kugu cusub ah الjاar والmجrوur متacalقاan بمحdوuفi وuجوبا تqديiرهu kاniina kاniina kاniina xaal min السفhاaء منصوب وcلاaمaة نصب الyاء نiyaabaة عaن الفتحة لأنه جمع مkrsaan kاniina waa جمع mkrsaan marka mar kasta oo darafka iyo jaarumajruurku ay xaalan noqdaan meeshay ku tacalluqayaan waajibnima loo xadfa maxaan ku yidhi mar kasta oo darafka iyo jaarumajruurku ay xaalan noqdaan meeshay ku tacalluqayaan waajibnima loo xadfaa ah, jawaas maahan laguma dhawaaqi karo lama ogolo waay sayaquulu waxay kugu dhihi doonaan laka adiga almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyo jihaadka laga gadaal mariyo sayaquulu asiinu xarfu tanfiis مبني على الفتح لا محل له من الإعراب يقول فعل المضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لك اللام حرف جري مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر الجار والمجرور متعلقان بسيقول المخلفون فاعل يقول مرفوع وعلامة رفع الواو وجمع الثالث وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر صارف ما نضى في حرف عن حركة والنون عوض عن التمرين في الاسم المفرد وأما fanaxwu qowli waa ilaahi qowlkiisaoo kale tacaala ilaa wuu sarreeyaa ilaa wuxuuli subxaana walasawfa yucdiika rabbuka fatardaa walasawfa mar dambe uu yucdiika ku sii doonaa rabbuga rabbuka rabbiga maa yurdiika wax ku raalli gareeya fatardaa markaasaad adna raalli noqon doontaa ilaahay nabigiisa usuubanuu la hadlaa sala allahu calay wasalam walasawfa mar dambe uu yucdiika adiga ku doonaa rabbuka rabbiga acdaa aan laba mafcuul qaadatay yucdii laba mafcuul ay rabtaan labadii mafcuulkii koowaad waa kaaftaas yucdii ka waa kaafta mafcuulu aanigiyaa la soo qadara si macnaha dadku u fahmaan wala sawfa mar dambe uu yucdiika ku sii doonaa rabbuka rabbigaa maa yurdiika wax ku raali gareeya amase maa turiidu waxaad rabto kusiina labada mid ka rabto soo qadar maa yurdiika wax raali gareeyo amase maa turiidu waxaad doonaydu ku sii doonaa fatardaa markaasaad raali noqon doontaa markaasaad raalli noqon doontaa walasawfa walasawfa alwaawu bixasabi maa qablahaa dhe wowda qur-aankii ka horreeyey qadarkiisa loo fiirina halkaasaa lala aadaa alwaawu bixasabi maa qablahaa allaamu xarfu ibtidaa'ina allaamu laam ibtidaa la ihahdaa ibtidaaiya la ha laamtan laam ibtida alaam laam ibtidaa mabnin cal fatxi laa maxalala min alraam iska xaraf sawfa xarfu tanfiis dhigdhig ayay faa'idaynaydaa takiir ay faa'idaynay sawfa xarfu tanfiis mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alexraab yucdii ficlu mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasiri waaljaaزimi wa calaamatu rafci damatun muqadaratun waa lagu qadara maaa yucdii maxaa u dambeeya y ah, waa lagu qadara marka wacalaamatu rafci damatu muqadaratun cala alyaai manaca min duhuurihaa ahiqal yucdii way ficilku kaaftu waa mafcuul bih kaaftu waa mafcuul bihi awal ah oo soo hormaray ficil waxaa la yaqiin faacilku inuu ku xigo soo maaha maya maanta dibaa loo dhigay faacilkii waa rabbudaas faacilkii dibaa loo dhigay waxaa soo hormaray mafcuulkii oo yucdida laba mafcuul qaadatee mafcuulkii koobaada soo hormaray marka waxaa tidhahda walkaafu damiirun mutasilun mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin mafcuulu bihi awal muqadam mafcuulu bihi awal muqadam waana mafcuulu awal waana soo hormaray rabbu faacilu yucdii mu'ahar dheh gadaalaa la mariyey mu'ahar waa la dibdhigay waayo muqadamna waa marka muqadam waa la fa rabbu maxaan leenahay faacilu yucdii mu'ahar waa faacilkii yucdii gadaalaa la mariyey marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun ظaahiratun calى aakhirihi rabu mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى اfatxi fii maxali jarin mudaafu ilayhi mafcuul aanigo maxduuf waxaa tidhaha wa mafcuulu haani maxduuf taqdiiru maa yurdiika maa yurdiika fatardaa alfaau xarfu cadfi fatardaa ah, fau badane fa'daana waa xarfu cada ah, fau badane alfaau xarfu cafi xarfu cafi mabnin cala fatxi laa maxalla min alcraab tardaa ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasib waاljaazimi wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alalifi maxaa yaele fatardaa maxaa u dambeeya alif alif haddi waa lagu qadaraa wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alif manacad min duhuurihaa atacadur faacilkia laga rabaa ficil mubaarico ta ta lagu bilowday mufrad waxa weeye taa lagu bilowday soo ma aha waxaa tiraa wafaaciluhu mufrad mudakar ahna lagula khidaaba nabiga keligiis lagula khidaaba ah, mufrad mudakar aha lagula khidaaba faacilku wax kale ma noqdo ficil mudaaric ta lagu bilowday mufrad mudakara lagula khidaaba wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta waa adiga nebi maxameda araali noqon doono waa ah, wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta wa hilata lagu bilowday wاljumlaةu min alficli wاlfaacili macduufaة calى jumlati yucdiika taasaa lagu cadfa halkaasaa layskaga cadfaa ilaa fa'daasaa nidhi xarfu cadafe sawfa mar dambe nusliihim waxaan geli doonaa dadkaas naaran uu ilahay yidhi subxaana ilahay naartiisan ka mangelina ina aladiina kafaruu biaayaatina a ka horreyey dadku waa dad gaaloobay aayaadka alla diiday in aladiina kuwa kafaruu ku gaaloobeen biaayaatina sawfa mar dambaan muslim hadday adduunka maaha markay dhintaana qabriga la geline haddana aakhira lasii geline in aladiina kuwa kafaruu gaaloobeen biaayaatina ku gaaloobeen sawfa mar dambaan muslihim geli doonaa naaran سوف xرف تنفيiس مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نصل فعل مdارع مرفوuع لتجرده من الناaصب والجازم وعلاaمة رفعه ضمة مqdرة على الyاaء mنع من ظهورha الثقل haday u dambaydo ثقل waay فaacilkii فicل مdaaرca nuun lagu bilowday فaacilkiisu wax kale ma noqdo وفاaعilhu ضميir مستطر وuجوبا تقديirه نحن wax kale maba noqon karo فicل مdaaرca nuun lagu bilowday wax kale haka raadin maxaad dhehe wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu naxnu naxnu aad leedahay nusliihim wlhaa-u damiiru mutasilu mabniyu calى اlkasri fii maxali naصbi mafcuulu bihi awal wlmiim calaamati jamci dukuur ujuura mafcuul naaran mafcuulu bihi aani mansuub ahaa mafcuulu bihi aani wey mafcuulu bihi haani mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu ظaahiraة calى aakhirihi waay maxaa noo haray sawfa yu'tiihim sawfa mar dambe yu'tiihim wuxuu sii doonaa ujuurahum yu'tii aataa ay ka timi yu'tii aataa ay ka timi aataa iyo ataa isma laha aataa iyo ataa haysku qaldan weliga ataa waa yimid wa aataana waa siiyey wa laba mafcuulay qaadataa caamada marka wacday wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu idinla yimaado fakhuduuhu ka qaata ay kuleeyihi isagaaba lunsan uxuu wacdaa wamaa aataakum rasuul rasuulku wuxuu idinla yimaado waa qalab qur-aankii maaha waa been wamaa aataakum rasul miya qur'anka wamaa ataakum ya aata soo maaha hadda wuxuu idinla yimaada xayt halkay ku taa wamaa aataakum rasuulu rasuulku wuxuu inin siiyo aata macnaheedu waa acda tan ay tan tan waa tana mudaarici taasuna waa maadigi waa isku ficil wamaa aataakum aataadaas waa maadigi ha yu'tiina waa mudaarici laba mafcuulay qaadataa fiiri acda ay la sawfa mar dambe yu'tiihim alla wuxuu sii doonaa ujuurahum ajaryaalkooda sawfa xarfu tanfiis mabniyun cala alfatxi laa maxlala min alicraab yu'tii ficlu mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasib waaljaazimi wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alya yu'tii maxaa u dambeeya ya soo maaha ku qadar hadde damatun muqadaratun cala alya manaca min duhuurihaa afiqalu waxaa leedahay faacilkii mudaaric ya lagu bilowday faacilka jawaas iska waayo marka waajib maba noqdaba mar haddii ya u horaydo waxaa tidha wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa wlhaaء ضميir متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به أول والميم cلاaمة جمع ذكور ujuura مفعول به ثاني waa مفعuلkii labaad laba مفعuلay qaadeen منصوب cلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آخره ujuura مضاaف والhاء ضميir متصل مبني على الضم في محل jر مضاaف إليه والميم cلاaمة جمع ذكور وmaa taa تamiiثi digaynta taadeedii halkaas waxaan uga gudubnay waa sin iyo solfa maxaa sharaad qaadateen waa sin iyo solfa waxaan ka hadlaynay taa ta'niisan gelaynaa marka calaamadii kalaan gelaynaa oo afraad fiiriya wamaa taau ta'niifi dhadigaynta ta'deeda ta'da asaakinatu reeban fatadkhulu waxay gele cala alficli ficilka ficilka almaadi maadiga duuna kayrihi qayrkiis ka sokay calaamadda afrataau tamiis weeye maadigay gashaa mudaaric ma gasho ah. maadigay gaarku ta wa amaa taau taniisi dhadigaynta ta'deyda taada asaakinatu reeban fatadkhulu waxay gele cala alficli ficilka almaadi maadiga duuna kayrihi qayrkiis ka sokay maxay faa'iidaydaa xaraf walba meelna waa galaa macnana waa tusaan maxay faa'iidaydaoo tustaa walqaradu ujeeddada minhaa ta'daas loola jeedo walqaradu ujeeddada minhaa ta'da looga jeedo macnaha looga jeedaa addalaalatu waa tusid calaa ana alisma isimka alladii isimka usnida loo tiiriyey haada alficlu ficilkan ilayhi isimka loo tiiriyey mu'anafun ku la dhadigay inuu waxay tustaan taadaas ficilka ay ku jirto weligiis ficilku waa musnad ismaa loo tiiriya isimku marna waa faacil marna waa nabaacil wax kale maha isimka lagu sheega ama waa faacilka ama waa nabaacilku ficil siisa waa musnad faacilkuna waa musnad uley hadda haddaa idhahdo fiiri qaama zaydun zayda istaagay istaagidda ayaanu tiiriyey zayd fiiri naabi faacilkiina fiiri duriba camrun camaraa la garaacay garaacidda ayaanu tiiriyey camar ficilku marka waa musnad isimkuna waa musnad ilayh isimka loo tiiriyo ficilkana laba bis wey waa faacil iyo naa'ibu faacil marka mar kastood ficilka ta'daas ku aragto ficilku waa iska musnade isimka loo tiiriyey oo ah faacilka ama ah naa'ibu faacilka isimkaasu mudakar maaha waa mu'anaf waa dhadig waa dumar waa haween ama macnaha ama lafdiga ama labadaba si unbu u yahy haddee waa muana dilu macnuhu waa weyn ee dumarkii banu aadamka kaliyaha fiirin hmm. ah, muanafku waa macnaweyn kelimadda carabiga marka lagu dhawaaqo midna qaab waxay u dhawaaqeen mudakarnimo ah, lab rag qaarna midna qaab dumarnimay u dhawaaqe soo ma jeedin marka saasaa loo marka macnuhu waa weyn marka dumarnimada laleeyahy amase muanafnimada maxay tustaa walqaradu macnaha looga jeedo minhaa taadaas adalaalatu waa tusid calaa ana alisma isimka alladii isimka usnida loo tiiriyey haada alficlu ficilkan ilayhi isimka mu'anafun ku la dhadigay inuu yahay sawaaun waxaa isku mid ah akaana isimkaasu ahaaya faacilan faacil naxwu qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi ummulmu'miniina mu'miniinta hooyadood ah am kaana isimku ahaye naa'iba aacil naaib faacil naxwu furishad waa la goglay daarunaa gurigeennii bilbusdi goglo badanaa lagu goglay marka isimku faacil ha noqdo ama naay faacil ha noqdo laakiin isimkaas waa muana ah, mudakar maaha eh, ma aha naxwu qaalad caaishatu caaisha waxay tidhi umulmu'miniina ah ku bayaani cadfu bayaan aa la yidhahda cadfu bayaan hmm, cadfu bayaan kitaabku ku yaalaay mogta gacantii hor waa qaadan soo ma tawaadicdu ka mida cadfu bayaan soo kuma jiri so maana qaadan cadafka kaliyaha noogu jiray bedel ma qaatan kolba bis waa bedelan ka dhigan waa ka daynan cadfubayaan naga daa bedel labadooda waa meel kastoo cadfubayaan ku bannaanya bedelkoo ku bannaanya ilaa laba masale maahane labada masalena insha allah kawaakiban ugu tegaynaa marka midii la akristay unbaan ku wadayo oo ka fudud bedel aan leenahay waay qaalad caaishatu waxay tidhi umulmuminiina waxay tihi ka bedelo ah. bedelkulli min alkulli ka dhig qaalad caaishatu caaisha waxay tidhi umulmuminiina waxay tidhi qaalad qaala ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi wa taa-u calaamatu ta'niisi asalka saasay u reebanta ta'daana qaalad waa taasaa waa reebanta sukuunkaasaa saaran haddaad aragto iyadoo xaraka saaran tahay nuucay rabtaa noqdo kasro fatxo waay rabto waxaa keena iltiqaaw saakinayn xaraf kaloo reebana ka dambeeyo haddaad aragto waa nuucaas wtaw calaamatu tanii mabniyu calaa sukun la maxalo min alraab caaishatu faacilu qaalat marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri um lmu'miniina badelu min caaisha wa badelu kuli min alkuli wa badelu marfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri ummu mudaaf almu'miniina mudaafu ilayhi majruurun almu'miniina waa jacudkusaa almu'minuuna shala soo qaatay qala flaxa almu'minuun isagoo rafcisan maantana isagoo jirana joogtaa wax isbedele keliya icraabta keliya ee kelmaddu waa kelmadii waa jamcado kelu saare marka waxaa tiraa umu mudaaf almuminiina mudaaf iley majruuc wa calaamatu jarih alyaa niyaabatan can kasra liannahu jamcu lmudakari saalim maanaa fii xarfin can xaraka wanuunu ciwadun can tanwiini fi ismi mufrad am kaana ha ahaado naa'iba faacila naxwu furishad waa la goglay daaruna gurigeenni bilbusdi goglaal lagu goglay furisha ficlu maadin muqayaru siiqa ficlu maadin mabniyu lilmajuub waa isku mid waa ficil maadi siiqadiisiyaa la bedelay oo waxaa lagu tusa waxa ka dambeeya inuusan faacilhanna ay faacil u yahay wax ka dambeeya marka siiqadiisiyaa la bedelay shacalkiyaa la bedelay meeshay farasha ka eh alay furish waa la bedelay soo ma jeedi marka waxaad tidhaahdaa furisha ficlu maadin muqayaru siiqa siiqadiisiyaa la bedelay mabniyu calى اfatxi laa maxal lahu min alcraabi wataw calaamatu taniif mabniyu calى sukun laa maxal lahu min alcraabi daaru daaruna soo maaha daaru naab faacil furish furisha naab faacilkeedi wey daar waa muanaf daar daar waa muanaf waxay leedahay daaru naab faacil marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi akri daaru mudaaf na damiiru mutaصil mabniyu calى sukuni fi maxali jarin bilbusdi albaau xarfu jarin mabnin cala kasri la maxalo min alraab albusdi ismun majruuru bilbaai wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bifurisha taadaan waxaa la yidhi waa inay taadaan waxaa la rabaa inay reeban tahay haddana iyadoo xarxarakaysanaan aragnaa wاlmuraadu macnaha loola jeedo annahaa taadan saakinatun waa mid reeban fii asli wadcihaa dejinta asalkeedii markii ugu horraydo la dejiyey oo carabu dejiday waa reebaneed wey tadan marka lagu leeyay tadan waa inay reeban tahay saakina asalkii carabu dejiday waa reebaneed wاlmuraadu macnaha looga jeedo annahaa taadan saakinatun waa mid reeban fii asli wadcihaa dejinteeda asalkeeda falaa yaduru dhibi ma taxriikuha la xarakeynteeda taxriikuha la xarakaynteeda in xaraka la saaro kordhig hoos dhig god in xaraka la saara wax dhibi mee licaaridi takhalusi fakasho soo digriday faka in laga fakado laba reeban kulankood arrintaasaa soo digridoo timi licaaridi takhalusi fakasho soo digriday min iltiqaa'i saakinayni laba reeban kulmidoodna laga fakana fii naxwi qowlihi tacaala looga fakana waqaalat ikhruj waqaalat waxay tidhi ukhruj soo bax calayhina dumarka korkooda ku soo bax nabi yuusufow inta soo baxdeed dumarkan hilibka cunaya bal soo agmar ha ku arkeene waa ku waale waa ay damacdayen bal ayagu iyagoo dhareer kuga socda yaan la arag ee bal inta soo baxdeed inta soo mar ha ku arkeene markuu soo maray ayay yidhaahdeen qulna xaasha lilaah maa haada bashar ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka fog kanu banu aadamna abiga xaa loola yaabaaya haweenayda damaaciday hmm, quruxda ilaahaysi bal fii wa qaalad waxay tihi ukhruj soo bax hadda fiiri had markii aan isku qabayna maxaa leenahay wa qaalat ikhruj aan leenahay wa qaalat ikhruj maxaa yeelay ta'duna waa reebanta khaaduna waa reebanta lagu isdhawooda waa mid in la xarakeeyo laakiin haddaan aan kala faslin maxaa leenahay wa qaalat aan leenahay wa qaalat ma dhihi karti carabiga maahna lagu leeyahay qur'aanku carabi ku soo degi wa qaalat ukhruj ala leeyahay marka la kala fasiyo wa qaalat waxay tihi ukruj ah, hamsadana waa la akraa mar haddii labadoo la kala fasliyo hamsadu waxay la dhacdaa marka waxa ka horeeya ee waxa ka dambe laisku qabtay oo meesha ka baxda hamsatulwasliyaa la yidhaha laakiin ayada hadalka iyada calaamadda lagu yaqaan waxay tahay hadalka ka horeeya waxa ka dambe marka laisku qabto waa dhacda marka ayada hadalka laga bilaabana waa lagu dhawaaqa ukruj aa la leeya ah, haddii laysku qabtana wa qaala tikhruj taada iyo khaadaa laisku qabana ah, meeshay ka baxee hamsatulwasli ah qaala alwaaw bxasan ma qablaha iska dhe qaala ficl maadi mabniyu cal fatxi laa maxala lahu min alicraab wataw calaamatu taniif mabniyu cala sukuuni waxurrika takhalusan min iltiqaa'i saakinin wa kaanat alxarakatu kasratan liannahaa aslu iltiqaa'i saakiniin iltiqaau saakiniin kasraba waa salada ayada asalba u aba ukruj ficlu amrin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab wafaacilu damiiru mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta adiga yuusuf soo baxaha calayhinna calaa xarfu jarin mabniyun calaa sukuuni mabniyun calaa sukuuni cala alalifi lmunqalibati ya calaa ay ahayd aliftiiyaa ya u bedelantay marka waxaa leedahay mabniyun calaa sukuuni cala alalifi lmunqalibati ya calaada alifta ayaa sukuun lagu binaynaa aliftaasoo isku bedeshay hadeer ya calayhinna laa maxalla min raab wlhaw damiir mutaصil mabnin cal kasri fii maxali jarin bcala wa nuunu calaamatu jamci niswa aljaar wاlmajruur mutacaliq bkruj wa qaalat imra'atu fircawna wa qaalad waxay tidhi imra'atu fircawna fiiri haddaan kala faslinno waxaan leenaha wa qaalat waxay tidhi imra'a hamsadana waa akhrayna haddaan isu qabanana wa qaalat imra'atu fircawna fircawn haweentiisii waxay tidhi وqاaل alwaaw بxasb ma qbلaha qاaل فicل maadi mبنiy عalى الفaتحi laa maxlo min الإعrاabi وtaa calaamaة تأniif mabniy calى الsukuuni وxurika تakhaluصa min اltiقاa saakiniin وakaanat الxarakaةu kasraة لأnnaha أصlu اltiقاa saakiniin ayadaan asl u ahda iltiqaa saakiniin ha laga carab hadii la asl kasrada kasrada imraأaة فaacilu qaala marfuuc calaamat rafci damة ظaahiraة في akhiri imraأaة mudاaf fircawna mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jarihi fatxatu daahiratu calaa akhiri oo maxaa fadxa keenay liannahu ismu laa yansarif waa ism aan la yansarifa hayta cillada u diida labada cillo ku jirta walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu maca alxujum waa calam fircawn ma dadka o dhanaa la yidhaha se nin gaara nin gaara la yidhaha waa calam ah, nin gaara magaciis waay soomaa nin gooniya a ah, fircawn la yidhaha dadka o dhan maaha waa boqorkii masar ka teli jiroo gaalka ahayoo muuse qaabilay oo ka hor yimid oo mucaaraday oo badda ilaahay ku dilay kaas wey waa mid gaara marka marka waa carab waana cajami ah. waana cajami oo magacan cajamiga la bixi jiray kelmaddan cajamiyaa dejiye carabama deji carab ha u qaadan fircoon reer reer banu israa'iil iyo ay isqaabilayan reer banu israiilna hadda ma bahan mogta ah. isagu faraacinaya faraacinadu sidoo carab maaha faraacinadu carab maaha waa cajami ayagu reer banu israailna ayaguna carab maahani oo haddana muuse carab ma ahayn ajamiu ah ajamiu ah marka waxaa tidhaahdaa imraatu mudaa fircawna mudaafu ilay majruu wacalaamatu jarihi fatxatu daahiratu fi akhiri niyaabatan can alkasra liannahu ismun laa yansarifu maxaa u diiday sarfiga walmaanicu lo min asarfi alcalamiyatu maca alxujmati qaalataa ataynaa daa'iciin qaalataa cirkiga dhulkii waxay yidhaahdeen ataynaa waa nimid ilaahayo daa'iciina xaala anahay kuwii ku addeeca oo warkaaga yeela qaalataa cirkii iyo dhulkii labadiiba waxay yidhaahdeen ataynaa ilaah waa nimid waana kana waana kan waa nimid daa'iciina xaal anahay kuwii ku addeecayo amarkaaga qaadana qaalataa qaalat wey asalku qaala ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxalla min alexraab wataw calaamatu ta'niif mabniyun cala sukuuni wa xurika takhalusan min ibtiqaa'i saakiniin wa kaanat alxarakatu fatxatan limuraasabati alif alifaa ka dambayda mayda xaraka kale la saari kara alifaa ka dambayda ta'dan soo maaha ta'dana xarafka ka horeeya fatxa la saaraa wax kale ma banaana wax kale ma bannaana xaraf alif xarafka ka horeeya waxaan fadaxayn lama saari karo waxaad tidhahdaa marka qaalat wlalifu damiiru mutasilu mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil waaba qaalo faacilkeed alif alifkaad ujeeda waa faacil waa damiir waa damiir musanaa atayna atayna ataa ficil maadi mabniyun calaa sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik ataa ataa waa yimid waay ataa maaha ataa waa yimid waay say kugu kala duwan labadii darsi ay kugu jiraan ataa ficlmaadi mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutacari damiiru rafca la xiriiro naadaasa damiiru rafcaho faacila ah, iyadaa faacila ataa ficlmaadi mabniyun cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutacari laa maxalo min alicraab naa damiiru mutasil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil daaiciina daa'iciina xaalun xaalun min min faacil ataa naadaasaa laga xalaynaa atayna waa nimid naadaasaa laga xalaynaa daa'iciina xaalun min faacil ataa naadaasaa laga xalaynaa mansuubun wa calaamatu nasbihi alyaau niyaabatan can اlfatxa liannahu mulxaqun jamcusalim maaha liannahu mulxaqun bijamcukabsaali sababtu waa maxay jamcusalim loogu diidaya daa'iciina kawaakibaan insha allah ugu tegi doonaa jamcu saalimka markuu sifada ka imana laba meelooduu ka yimaada marna calamuu ka yimaada zaydun aad zayduna leeda marna sifu ka yimaada muminuun aad leeda muminuuna daacun daa'icuuna markuu ka imaana marka waxaa shardiya inuu caaqil magac u yahay caaqil xilka dhulku ma caaqila maya waa jamaadaad marka shardigaasaa la waayay marka waxaa leedaha mulxaq wey jamcu saalim maaha ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد